bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w aalihi w صaxbihi ajmaciin jamcu اljamci meeshan waxaan kaga hadlaynaa wax la yihahdo jamcu اljamci liannahu waxaan ka soo hadalnay jumuucdii bianwaaceedii isimkii mufradka tathniyadii jamc muanath saalim jamc mudkr saalim sida iyaga loo tathniyeyn lahaa maqsuur iyo manquus iyo mamduud marka waxa weeyaan mantiq wuxuu keenayaa in la yidhaahdo ma jamci ay wax ku egyihiin mase waraa'ahu shay markaasaa waxaa waxaa laga hadlaya wax la yidhaahdo jamculjamci jamculjamci waxa weeyaan isimkii oo jamcaho lasii jamciyey horta ma jira hadduu jirana maxaa u sabab ah taasaa laga jawaabay qaala sabaan wuxuu uri ninka xaashiyada oo iskale macnaha alfiyat bni malik sharxiisa xaashiya buu leeyahay qad tadcu alxaajatu xaajadii waxay u yeeri kartaa ilaa jamci ljamci in loo baahdo baahi inay timaadaa dhici karto oo jamci inta laga gudbo loo baahdo jamculjamci kama tadcuu ilaa tahniyatihi in jamci in la tahniyeeyo siday u dhici karto ayb fakamaa yuqaalu fi jamaacatayni sida loo leeyahay laba jamaaco min aljimaali geelaha geelasha kamid eh jimaalaani a layihahda macnaha geel baa inta daaqaya geel kale intuu daaqaya markaasaad waxaad leedahay jimaalaani oo waxaa weeyaan markii hore jimaal waa keligeed jamcu ahay kana jamcu ahay markaasaad labadii isku jamcisa sidii saas u suuragal tahay kadalika yuqaalu fi jamaacati minhaa jamaaco oo geeli kamid eh inta geel baa daaqi inta geel baa daaqi inta geel baa daaqi inta geel baa daaqi markaasa waxaad leedahay jimaalaat jamculjamci waay marka jamal jamciisa jimaal waay jamculjamcina muxuu noqday jimaalaat tarmii bishararin kalqasri kaanahu jimaalatun jimaalaatun labadaba waa laba qiraac markaasuu musanifku yuri waa idaa qusida haddii loo qasdo taksiiru mukasarin mid oo jamcu tagsiira in lasii jamciya haddii loo qasdo nudira waxaa la fiirinaa ilaa maa yushaakilu waxa uu ekaan karo min alaaxaadi ah fa yuksaru markaas fa waa la tagsiirinayaa mithla tagsiirihi haddii jamac jamiciisa loo baahdo waxaa la fiirinayaa jamacan markii lasii jamcinayo inuu jiro mufrad oo jamaca labaad meeshu ku yimid midku mid ee ku imaanaya in la helo waxaa la diidayaa xataa laa nakhruja ilaa alfaadin lam tatakalam binadiiraatiha alcarab ka qowlihim fi acbudin ay yidhaahdeen acbud oo jamcu cabdin ah io wa asxila ay yidhaahdeen asxila lafdigaas min asaxli maa laga keenay oo qofka markii cayda laga buuxiyo waa la yidhaahdaa saxala caleyh waa la yidhaahdaa eh, maxaan ku idhaahdaa macaani kalena waa loo sheegay almuhim taxqiiqay u baahan tahay ayb eh, saxalat lqowmi saafalat lqowmina waa la yidhaahdaa carabi ahaan laakiin bitaxdiid inta wax lagala jeeda maqaan iyo wa aqwaalin oo jamcu qowlin ah eh, fiiri acbud iyo asxila iyo aqwaal oo jamac ahaa in lasii jamciya la rabaa markaas waa in lagu jamciyaa acaabid acbud oo jamac ahaa yaa lagu sii jamciya acaabid oo mafaacil ay noqotay wa asaalix wa aqaawiil qowl aa la jamciyey aqwaala lagu jamciy aqwaal waxaa lasii jamciyey calaa aqaawiil walow taqawala calayna bacda alaqaawiil marka maxaan intaas u dooranay shabahuuha biusuud usuud oo jamac ahayd iyo asaawid lagu jamciye fiiri marka asaawidu lafdi carabta isticmaasha waa jamac haddaan anaga samayno marka asaawidkaas oo mafaacila iskula imaanayaan wa ajridatin wa ajaarid ah, ajrida waa jamc hadday jamcu jariida tahayba wa ajaarid mafaacil wa wa icsaar oo dabayl ah yaa waxaa lagu jamciye wa acaasiir ayaa iidana lagu jamciyey macnaha waxa weeyaan e, jamcu ljamci waxaan u helnay owsaan kale oy carabta isticmaasho oo inuu jamci jamci yahay iyo inuusan ahaynba waa waxaweye owsaan la isticmaalo wa qaaluu fii musraan waxay yidhaahdeen oo jamcu masiir ah masaariin ay yidhaahdeen marka fiiri masaariin mafaaciil ayay noqotay idana jamceeda dambo iyadoo musraan jamacayd masiir waaba waaba la yaqaanaa waa ilayhi lmasiir hadday taas lagala jeedo laakiin musraan ma masiir maa musraan jamac u noqon kara allahu aclam ayb wa fii khirbaan waxay yidhaahdeen oo asna jamcu khuraab ah gharaabiin waxaa loo yeelay tashbiihan bisalaatiin wa saraaxiin salaatiin oo jamcu sulطaan ah fiiri mufrad baa wuxuu ku yimida mafaaciil jam siiqatu mintaljumuuc salaatiin mafaaciil saraaxiin waa lamid aydana waa waraabo jamciisa waa marka almuhim wuxuu ula jeedaa meesha tan musanifka shayga la jamcinayo haddii uu yahay shayga la jamcinayo oo jamac labaad la jamcinayo haddii mufradaat alcarab la hela jamac kalo asiga lamid e eh, oo mufrad ka yimiday ama jamculjamc kale ka yimiday bay u noqonaysaa oo wax la isticmaala kama aadan bixin haddii jamculjamcigii na gaarsiiyo ina awsaantii carabti adeegsanaysa ka baxsan ay noqoto waa laga istaagayaa markaasaan niri tanbiih walaa yujmacu jamca taksiir maa kaana min aljumuuci calaa zinati mafaacil aw mafaaciil aw facala aw fucla wuxuu leeyahay jumuuc waxaa jirto hadday awsaan ku timaado oon mar kale la jamci karin waxaa kamid a eh, mafaacil iyo mafaaciil waa siiqatu muntaha jumuuca la yihahdaa ayaga lamasii jamci karo facala iyo fuclana waa lamid ayagana lama jamci karo sababtoodana waa kana wasababu fi cadami jamciha litaksiir cadamu wujuudi nadiirin laha fi laxad hadi hala sii jamciya la yihaahdo lama helaya luqaadkii luqadii carabiga ah wax lamid e eh, jamcoodaas lamid eh, lama helaya aaxaadka aaxaad bimacnaa mufrad lama jeedo yani maa yuujad siiqadan wax lamid ah eh, ay اlmfradaat lituxmala calayhi cinda jamcihaa oo hadhowti dambe wax lala hiigsaday u baahan yihin tan soo niri walaakin qad tujmacu jamca tasxiixin lilmudakari aw lilmuanahi calaa xasabi اlmacna waxaa dhici karto markii jamcu tagsiir labaad aan celi lahayn haddaan nadaairti ka baxayno in jamcu mudakari saalim ama muanathi saalim loo celiyo ka qowlihim nawaakis ay yidhaahdeen nawaakisuun nawaakis hadda mafaacilay ku timid haddaan ina jamcina-aan doonno alfaad waxaan gaaraynaa iyadoo kale aan la helaynin markaasaan idhi jamcu tagsiir dambe ayaanu celinine ayadoo nawaakis aan dhahna nawaakisuun marka laba jamac waaye jamcu tagsiir iyo jamcu dikr saalim la jamci meesha kuwada laysku keenay wa ayaamin iyo wa ayaaminuuna fiiri ayaamin waa mafaacil weeyaan mafaacil ayadoo ahaydoo jamac ah haddii la yidhaahdo hala sii jamciyo jamc tagsiir lama jamci karo macnaha aymun oo baraka ah haddii la jamciyo ayaamin ay noqotay haddii lasii jamciyo marka mudakar saalim aa loo celiya ayaaminuuna wa sawaaxib oo jamcu saaxibay ahayd saaxiba mufrade jamceeda sawaaxib ina kuna sawaaxibu eh, yuusuf ayib markii sawaaxib in lasii jamciye la noqdo jamc tagsiirka lama jamci kara jamc muanasa lamaa la jamcina sawaaxibaatin aan leeyahy wa xadiida ay mufradkii ahayd xadaa'idaa lagu jamciyey haddii lasii jamciye la dambo la rabo xadaa'idaat a laleeyahay laakiin jamcu tagsiir looma celinayo ayib intaas waxa weeyaan waxaan kaga baxnay alfarqu jamcu ljamci wax la yidhaahdo baahida keeni karto iyo xuduudda uu leeyahay iyo awsaanta uu mamnuuc ka yahay meeshan waxaan ka gelaynaa alfarqu bayna jamci taksiir wasmi اljamci wasmi ljinsi اljamci wasmi ljinsi اlifraadi fiir waa alfaadaas oo dhan waa alfaad carabiga ku dhex jirto ninka daalibka ah wax badan iskaga dhex yaacan baa dhici karto marka in lakala bixiya la rabaa marka hore aan jamcu tagsiir ka bilaawno ama jamcu taksiir fahuwa maa dala calaa akhara min ithnayni aw ithnatayni maca tagayuri suurati mufradi kamaa taqadam waa soo sheegnay marka hore waxaa weeyaan tacriifkaas waxaan ka qaadaynaynaa ana jamca taksiir yakhdacu lidawaabit kow thaaniya walahu awsaanu makhsuusa haddana jamcu taksiir awsaan la yaqaano sabca wcishriin wasan ou leeyahy arbacana ay saddex iyo labaatanna ay faa'iideynayso eh, kahra waa farqiga ka labaad wa wa huwa mawduucun waxaa loo dejiyey limajmuuci alaaxaadi almujtamica afraad meel ku kulantay in la jamciyaa loo dejiyey jamcu tagsiir saas waay rajul meeshaan jooga nin kalaa la joogo nin kalaa la joogo nin kalaa la joogo marka aaxaadkii aa la jamcinayo markaasaa rijaal la leeyahay daalan calayha asoo aaxaadkii tusinaya jamcu tagsiirkii dalaalata takraari اlwaaxidi waaxidki tusintiisa oo cala aljamiic ou tusiya bilcadfi sawaaء kaana lahu waaxidu hal hada min lafdihi karijaal fiiri meshii aad ka dhihi lehed jaaa rajulu rajulu wa rajulu thuma rajulu aad dhihi lehed yaad lafdu jamci isticmaalaysaa badala min alcaطfi saas le waa jamca min baab الاkhtisaar waay ko marka mfrad waaye shakra jamcu tagsiirka rijaal lannahu rijaal waa jamcu tagsiir mfradna waa leeyahay min lafdihi waa warajul aw lam yakun lahu mfrad ama yuusan lahaanin ka abaabiil oo kale waay abaabiil hadda waxa weeyaan waa jamc طayran abaabiilha ilaaha yiri waa majmuuca min aلطuyuur waay alati ahlaka اllahu biha ahrama wa jamaacatahu marka abaabiilkaas hadda mufrad ma laha wa maca dalik jamcu taksiirna waayah wاlacraab acraab ma laha mufrad acraab hadda carab mufrad uma aha lanna acraab sukaanu lbaadiya waay laakiin acraabi haddii la yidhaaho ya lagu daro waxa weya mufradu noqona wlkhayl aa lamid fardaa laleeyahay mufrad lafdigaas malaha intooda jamcu tagsiira laisla yirahdo marka saddex daabid uu u sheegay midkaan dambo waa lala wadaagsan karaa laakiin labada hore gaar ku yahay jamcu tagsiirka waa midkaan naqiinay oo maanaa yansarifka qeybka galayay waa la wada yaqaana wa ama ismu ljamci wa huwa daakhilu fi jamci tagsiir ismu ljamci haddaad maqashid waa juz min jamci tagsiir ko laakiin qaacidada koobaad wa ama ismu ljamci fa huwa aladi laa mufrada lahu min lafdihi ismu ljamci waxa weeyaan mufrad ma laha lafdigiisa walaysa calىa wasni khaasin biاljumuuc fa huwa aladi laa mufrada lahu min lafdihi haddii la yihahdo yufaariqu kathiira min jamiici taksiir wa in kaana yajtamicu fi bacdiha ko walaysa calىa wasnin khaasin biاljumuuc haddii la yihahdo jamcu taksiirka wuu khilaafsan yahay aw gaalibin fiiha naxw qowmi wa rahtin wa niswati wa nisaain wa jeishin wa shacbin wa ummatin intaasoo dhan haddaad fiirisid waxa weeyaan ismuljamci baa la yihahda qowm hadda ma laha mufrad ma laha waana jamac qowm haddii layihahdo waa qabiil waa kasii wen yahay qowmka qowmiya haddii lagu yidhaahdo waa waa jinsi dhan waay rahdi waxaa weyaan jamaaca niswa waa niswa ma laha fiiri nisaan waa jamcu tagsiir wa qaala niswatu fi lmadiina dumar badan waay marka ma jirto waxa oo la yidhaahda nisaana waa jamc kale jeesh wa shacbi umma wa huwa daalun calaa majmuuci alaaxaad aaxaadka majmuuciisuu tusinayaa dalaalata almufradi calaa ajzaai musamaahu dalaalata almufradi calaa dalaalata almufradi calaa ajzaai musamaahu waxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa sidii cadafki ku tusi maayo haddii hadda la yidhaahdo zayd lafdigan muxuu tusinaya calaa musamaahu ninka oo lagu magacaabay bijamiici jismihi u tusinaya laakiin can طariiqi اlcadfi ma ahna can daraarati lafdi calى daat bkhilaaf waxa weeyaan jamcii hore ka duwan sidii mufradka uu tusinaya daatada lagu magacaabay ajzaadeeda yo ismuljinsi jamcina wuxuu u tusinayaa qowmkiisii oo dhan ou calaa fardi fardi u tusinaya laakin calaa sabiili اlcaطfi ma aha saasaa laleeyahay wa ama smu ljinsi اljamci ismu ljinsi اljamci fahuwa aladii yufaraqu baynahu wa bayna mufradihi bitaai awliya kan waa sahlan yahay isim kasta markay ta ku jirtana mfrad ku tusina haddii laga daayana uu jamc ku tusinayo ismu ljinsi اjamciyaa la yihahda naxwu shajarin wa shajarati shajar hadii la geed geed kastaba yanطabiq caleyh shajara hadii lilah hal geed wa tamrin wa tamratin wa kelim kelima yaalo iyo wa kelimatin kelimo wa jawz waa qudaartaas oo timaarta la yaqaano wa jawzatin wa carab wa carabiyun kana ya wa kuwa hore taa lagu kala farqinay yana waa lagu kala farqin karaa waxaa laleeyahay carab haddaa tiraahdid waa jinsiyadaas oo maa axd alcajam carabi haddaa tirana waaxid minhum waay turki waa qowmiyadaas waay turki turk hadii layidhah waa turki haddii layidhahna waaxid waay jaaanii turkiyun aad leedahay waa hal wa ruum wa ruumiyun aad leedahay wa yuthanaa wa yujmacu midkan ismu jinsi jamci miisadiisa waxaa weyaan in la jamci karo maxaan dhihi in la jamci karo la tahniyeyn karo oo shajara shajaraat shajarataani aada leedahay waa la jamci karaa hoo shajaraat aad leedahay wa carab carabiyaani yaad lihi kartaa wa carabiyuuna ama w maxaan ku irahdaa carabiyaat waa la dhihi karaa wa ama ismu ljinsi alifraadi waa shay jinsina ku tusinayo calaa sabiili fardina ah ay calaa suurati fardina lagala jeeda ayib markaasaa waxaanu niri fahuwa maa yasduqu cala alqaliili aw alkathiiri min almaahiyati ismuljinsi ljamci waxaa la yihahdaa wixii shayga yar iyo waxa badan iskula rumoobaya mar keli a ah, laakiin xaqiiqu ku tusinayaaye acdaad ku tusi maayo mithla labanin wa maain wa casalin wa dawin wa hawaain wa dam ka soo qaada ma ka soo qaado ama ka soo qaada eh, maa ka soo qaada ma haddii la yidhaahdo haddii la idlaaq maa lbaxri eh, maau nahri maau thuluuj maa maau baxri waxo dhan maau lbiri waa tusinaya ayib asoo intaas tusinayo iyo haddana lafdiga wuxuu ka yahay calaa suurati mufrad wa yanطabiqu calaa xaqiiqati kuli maa yasduq caleyh ismu kuwa kalena ugu qiyaas qaada markaasaan yidhi fa ina hadihi alasmaa'a tadulu calaa musamaaha midka lagu magacaabay tusinaysaa sawaaun kaana qaliilan aw kathiiran ayib ismu ljinsi ljamciya la yihahdaa ismu ljinsi ifraadi yani calaa suurati mufrad faa'ida almurakabaat اldaafiya alati jucilat aclaama tujmacu ajzaauha alwal shay murakab idaafi layidhaha jira cabduraxmaan cabdullaahi cabdushamsin ghulaamu zaydin idaafa mudaaf i mudaafu ileyhi meesha uu ka joogo waxaa la yidhahdaa murakab idaafi a la yidhahda ayib marka almurakabaat alidaafiya alatii jucilat aclaaman haddii qof lagu magacaabo cabdullaahi oo kale tujmacu ajzaauha alawal haddii in la tathniye la doono qeybta horo mudaafka ahaa la tahniyeyna la jamcina mudaaf ileyhiga waa la dhaafa kama tuhanaa fataquulu fi cabdillaahi marka tahniyeysa cabdaa allaahi cabdallaahi aa laleeyahay jaaanii cabdaa allaahi cabdallaahi wa qaala alxamdu wa qaala alxamdu oo kale marka cabdaadaas hadda faacil marfuuc wa calaamatu rafcihi aa laleeyahay markaas waxaa weeyaan alif nuunta idaafaa loo gooy markii la jamcinaya haddana wa cibaad ullaahi aa laleeyahay fiiri cabdigiyaa la jamciyey cibaada lagu jamciyey allahidi lama taabanin kii dambe lama taabanin ka horaa la jamciyey wa taquulu fi dilqacda fii dilqacdana waa layidhaha fii dilqicda labadaba qaafka waa sax weeyaane haddaad rabtid inad aad tathniyeysid waxaad leedahay dakhalat calayna dhawaa alqicda labadii biloodo dulqicda noo soo gashay marka mudaafu ileygii qaacidad lama taabanin laakiin diidiya tahniye laga dhigay sidaasoo kale wa adwaau lxijati bilihii oo xajka u saaxiibka ahay aad leedahay adwaa duudiya adwaa lagu jamciyey kii horaa la jamciyey midka dambe waa la dhaafay wa taquulu waxaad leedahay fi bni cursin iyo wabni aawa wabni labuun waa mudaaf mudaafu ileyhi kan horaad jamcinaysaa banaatu cursin wa banaatu aawa banaatu labuun banaatu labuun waaba la yaqaana qurbac yaroo laba sano jir a weeyaan ibnu cursin iyo ibni aawa waana dugaag yaryar oo sida xoorki iyo wax lamid awa wa ama almurakabaat almasjiya walmurakabaat alisnaadiya haddaan murakabkii idaafiga ka hadalnay murakab masji xadara mowt baclabaka iyo kale maxaa lagu samaynaa murakabkii isnaadi ah inimaaba qaama zaydun lagu magacaabay jumlo oo mubtada i khabar oo isnaadi ahayd a qof lagu magacaabay maxaa la samaynaa fa inahaa murakabaadka masiga iyo isnaadiga laa tuhanaa walaa tujmacu ayadii sideeda loo dhaafaa bal yu'taa biduu-a lala yimaadaa muthanaatan xaalay tahay mid la tathniyay ou majmuucan bixasabi alxaaja haddaad jamc u baahan tahay iyo haddaad tathniya u baahan tahay fa taquulu waxaad leedahay dhawaa fiiri markaan bacla murakab oo bacla iyo baka iska saarnayd lama taabanin kelimo dheeraad ahan u limaday oo markaasaan iri labadii bacla baka u saaxibkay dhawaa labaa laga yidhi wa adwaau siibaweyhi kuwii siibaweyhi asxaabtiisii aan leenahay siibaweyhi oo siib iyo weyhi ahayd oo laba kala ahaayeen lama taabanin laakiin adwaa duu a inta lala yimadaa lasii jamci duudi adwaa la yidhi wadawu zaydiina haddii zaydiina eh, qof lagu magacaabo oo markaa la doono in eh, maxaan ku iraa la jamciyo dhawu a lala imaanaya laakiin zaydiina inuu jamac yahay kana laga bedelay ma ah wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wa saxbihi ajmaciin